guda jiraa caariyada iyo axkaamteedii waxa aynu soo tilmaanay axkaamtii caariyada wax ka mid ah in caariyada qofkii uu xaq u yeelanayo inuu ku intifaaco qaabkii loo fasaxay waxaa kale oo aynu markaa tilmaanay ama yani hadalka musanifka raxmat ullaahi caleyh aynu ka dhex fahanay in caariyadu ay tahay caqdi jaa-is ah oo laga noqon karo jaa-is min aطarafayn oo muciirka iyo mustaciirka labaduba ay ka noqon karaan iyadana hadalka dhexdiisa waynu ku fahanay oo waa tii mar ah, furuucdeeda wax kamida laynooga warramayey dhulkii uu u caareeyey in la dhiso ama dhir lagu beero hadii uu ku noqdo sida ay waye wax noqonayaan tii buu weli tusaalayaal ka bixinayaa furfur iyo xallin u baahan wuxuu yihi wain acaarahu xaaian haddii uu gidaarkiisa u caariyeeyo liwadci ljuduuci si uu saqafka ugu qabsado oo looxaantii saqafka isaga u noqonaysay inuu gidaarkiisa ku dul qabsado hadii uu u caareeyo maarata u fasaxo markaa wuxuu noqonayaa gidaarkiisii qof caariyeeyey buu noqonaya ila waa tan gidaarkiisii lagu intifaacsanayo ee looxii la dul dhiganaye saqafkii lagu qabsanayo caariyadu haddaba hadday sidaa noqoto buu musanifku leeyahay lam yarjic fiihaa ku noqon maayo oo wuxuu halkan musanifku ka warramayaa xaalado gaara oo caariyadu ay laasim noqoto oo ka noqoshadii <clears throat> iyo markaa eh, faskhintii aanay suuragal ahayn xaaladda koowaad sida musanifku uu sheegay <clears throat> waa markii uu u fasaxo qof kale inuu gidaarkiisii ku qabsado dhiskiisii markii uu ku qabsado dee ku intifaacay adiga dhismahaagiibu iyo gidaarkaagiibuu ku intifaacaya markii haddaba ay sidaa ugu qabsado ma ka noqon karta wuxuu yihi musanifku lam yarjic fiiha ka noqon maayo oo caaryadii maaragtay ceshan maayo ma daamat calayhi ljuduuc inta dhiskii qofka kale uu ku qabsan yahay ee ama maaragtay saqafkii u saaran yahay ku noqon maayo maxaanu ugu noqonaynin dee waxaanu ugu noqonaynin caariyada noocaasoo kalea qof markaad gidaarkaaga ku qabsa leedahay danta iyo ujeedada laga leeyay waa in weligii dee sidaa uu ugu haysto ee qofna dee diyaaru maaha in la yidhahdo ku qabsa haddaan doona berrina waan kaa duminayaa dee qofna markaa taa ma yeelayo marka kol hadda adigu san ugu fasaxday wuxuu leeyahy musanifku raximah llahu tacaala rujuuc iyo ka noqosho suuragal maaha si dararkaasi aanu u dhicin laakiin wejigaa sheekha laguma waafaqin oo mas'aladani mas'alo sheikha lagu waafaqay ma aha e wejiga asaxa ahi waxa weeye anna lahu rujuuca wuu ka noqon karaa laakiin markuu ka noqdo macnaheedu maaha inuu odhanayo iga fujiso ilan naga fujiso waa kadeeda waxaynu soo maraynay dhulkii laftiisa markii loo icaareeyo wax ka dhisto inaanu iga fujiso iska odhan karaynin haddaanu markii hore ku shardiyin tanna kama sii awleysan oo dee xataa dhiskiisii kale ee milkigiisa ugu yaalay baaba ka fasahaaday haddaba faa'idat rujuuc sida minhaajkuba uu qorayo waxa weeyaan almuaalabatu bilujra wuxuu xaq u leeyahay in uu yidhaahdo wixii maanta ka dambeeya kira iska bixi markaa deetana dee kiro markaa macquuloo de ujratulmithlia haddii gidaarkan oo kale la karan wixii lagu kirayn lahaa ayuu dee siinaya amaba dee maaragtay xaqulbinaa iga iibso oo lacagi siiyo khalaas markaa weligiiba dhiskaagu halkaaha kugu yaalloo sulxi igala gal oo markaa waxa weeyaan bedelu albinaa ama maaragtay wixii ay odhanayeen ciwadu xaqi lbinaa kuduldhisashadii xaqii kuduldhisashada bedel iga sii kadibna ha kuugu yeelo inuu taa yidhaahdo iyuu xaq u yeelanayaa oo ka noqoshadii u ufaaideyneysa wuxuu yidhi fain inhadama gidaarkii uu kugu qabsaday hadduu si alle isaga dumo aw hadamahu ama kii aad u ogolaatay kugu dul qabsaday uu isagii gurigiisii cusboonaysay is yidhahduu dhismihiisii dumiyo aw saqatat iljuduuc ama saqafkii uu ku dul saaray ama dabayl ha ama wax kale uu meeshii ka dhaco xaq miyuu uleeyahay inuu iskaga soo ceshado mise idan cusub iyo inuu dib kaaga idan qaato ayuu u baahan yahay waa markaanu dee kaa iibsane faqad qiila waxaa la yihi yuciidu milahaa sidii oo kale ku soo celin karaa waayo fasax hore ayuu u haystay sidii musanifku uu qabayna caariye laasimtay bay u ahayd markaa sideedii wuu ugu soo ceshan karaayo idan cusub uma baahna waa la yidhi oo qiil baa sidaa leh wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yuciidu may ku celin maayo ay ilaa biidnin jadiid idan cusub in uu helo mooyaane ku celin maayo huwal asaxu kana asaxa maxaa yeeley markii la yidhi ku qabso amarkaasi dee hal mar buu ku dhaboobaya halkii mar waad samaysay halkii mar way dhamaatay ama adigu dumi ama si kaleba ha u dumo wixii wuu dhammaaday mar labaadka inaad ku celisaa waa ficil cusuboo idan cusub buu u baahan yahay waaya idankii horena laa yatanaawalu ilaa maratan wey hal mar ayuunbuu tanaawulayaa adoo soo gelay sidii amarkuba dee uu hal mar uun u tanaawuli jiray wuxuu yihi waidaa acaarahu ardan tusaale kaleo haddana keenayaayo xaalad kale oo caariyadii ay laasimto waidaa acaarahu ardan haddii uu dhul caariyeeyo lidafni si loogu aaso maydkan buu yihi halkaygan iskaga aasa iskaga aasta beertayda dhexdeeda halkii beertiisiibaa xabaashii looga qaday oo lagu aasay lam yarjic fiiha xaquma laha inuu yidhaahdo dee caariyay ahayda ilan dhulka laygama iibsane war waan ku noqday meydkii igala baxa qolyihii de maaragtay warasada ahaado kaalayo meydkii igala baxa meeshii waan ku noqdo hawl baan ku qabsanayaa waxbaan ka dhiganayaa kaalayoo la baxa hadduu balloolaynayaa meeshiiyo maaragtay qorshayntii baa soo gaadhay xabaashii igala baxa inuu yidhaahdo xaq uma laha maa lam yabla lmayitu waa intaan meydkii gaboobin oon baabigin haddii laakiin meydkii uu baaliyoobo oo uu baaba'o oo ciid uu noqdo waxba aanay ka soo harin laftii yarayda dee maaragtay iyadu mar walba baaqi ahaanaysay mooyaane xaaladda noocaasa wuxuu markaa xaq u leeyahay inuu markaa dee dhulkiisii uu ku noqdo markaa ku noqoshadaasi waxaa la yidhi de caariyadii baa dhammaatayba kol haddii meydkii dhammaaday meeshii caariyadii way dhammaatay uune ku noqoshaba ma aha iyaa la yidhi markaa taasi marka waa nin dhulkiisii ufasaxay in lagu aaso oo aan waqfin ama hadduu xabaala ka dhigay dhulkiisii u waqfay xabaal ahaan u waqfay de waqaf bay noqonaysa milkigiisiiba way ka baxa taasina waa suuradoo yalzamu fiihaa iyadana yalzamu fiihaa ama talzamu fiiha alcaariya marka xaaladdii koobaad wayna soo martay xalay wayna soo qaadan idaa acaarahu lirahni wey fa markii uu icaareeyo si loo rahmo oo la rahmo waynagii nidhi sida muctamedka ah waxa yuqallabu fiiha jaanib damaan oo xukmu damaan baa marka ka daamini baa laga dhigaya dee daaminkuna kamuu noqon jirin caqdigii damaanka marka xaaladdaa lagama noqon karo xaaladda labaad idaa caarahu liljuduuc calaa maa jara caleyhi sheikh sida sheekhu isagu u wado inaga laakin nihi muctamedku taa kuma dirinayo xaaladda labaadna waa ida acaara lidafni markaa labada xaalo ayuu rahnigu laazima idaa acaarahu lirahni fa ruhina aw acaarahaa lidafni fa dufina fiiha labada xaalo xaalado kalena way sheegaan shuruuxda iyaad ka arki doontaan markaa mid waliba waxay leedahay dee duruuf kaliftay taa hore xaqii murtayinkaa dee meesha ku jira rahantiiba markaa bilaa macni bay noqonaysa hadii la ihahdo waa la fasixi karaa waa laga noqon karaa tanna hadku xurmati lmeyit qofkii meyidka ah xurmadiisii in meel lagaga dhaco oo lagu xadgudbo iyaa ka dhalanaysa hadii la yidhaahdo uu ka noqon karaa laakiin inta aan weli maaragtay la dhigin baa la yihi eh, meydka aan weli lagu ridin wuu ka noqon karaa intaan weli lagu ridin wuu ka noqon karaya eh, waxa uu eh, maarata kol haddii meydkii meesha la dhigo oo xabaashii la geliyo markaasaanu ayaa markaa rujuuci aanu suuragal ahayn nacam wa fi maa siwaahu buu ku yidhi wixii intaa ka soo halay caqdigani waa caqdi jaa-ise yarjicu idaa shaaa mar alla markuu doono ayuu ku noqonayaa caariyadiisii ar waxaygii isii waan u baahanahay khalaas halkaana xukunkaasi ha ku dhamaado xukun kale ayuu halkan noo gelayaayo xukunkaa kale waxa weeye mu'nat rad soo celinta caariyada yaa lagu leeyahay iyo qarashka gelaya wuxuu yihi wamunat raddi soo celinta kharashaadkeedu cala almustaciiri kii ergistay yaa lagu leeyahy caariyada kii ergistay ee qaatay iyo hadhowna inuu soo celiyo laga raba ayuu halkeedii ku soo celiyo haddii markaa qarashaad iyo in lasoo qaado iyo xamaal hawl ay u baahan tahay isagaa laga doonaya maxaa yeeley isagaa meesheedii marka horeba ka qaatay maslaxad isaga u gaarana wuu u qaatay ninkani markaa mcuurku wuxuu ahaa muxsin buu ahaa xadiidkuna wuxuu leeyay cala lyadi man akha xataa tuadiyahu gacantii waxaa laga rabaa wixii ay qaadatay ay ergisatay ilaa inta ay ka soo celinayso kaasina waa xukunkaa xukun kale waa dam alcaariyatu madmuuna ama yad mustaciir yadu damaanin weeyi ninkan mustaciirka ah ee caariyeystay alaabta gacantiisu waa gacan magdhow ama damaan wuxuu yihi fain talifat ilcaariyatu caariyadii hadday si alla u baaba'do wajaba calayhi ninkii caariyeystay waxaa lagu leeyahay qiimatuhaa qiimaheedii yowma talifi maalintii ay burburtay guri baad iska deganow lagu yihi ninkii lahaa baa kuu fasaxay waad iska degtay saad u deganayd buu danab ku dhacay gurigii waxaa laga yaabaa adiga laftaadii inaad kuba tagtay gurigiina baaba'ay haye alaabtaadii ku leeday ku baaba'day maxaa lagaa rabaa ninkani gurigiisii buu doonaya de gurigiisii ilaahay baa baabi'iyey alababeel adiga intifaacayayo adiga ayaa damaankiisa lagugu leeyahay adigii soodigaan adiga laftaadii dhintay de waa dayn lagugu leeyayo tarikadaadii iyaa lagu yeelanayaa daymihii lagugu lahaaye hadhow talo wixii aad ka tagtay loo raacayay ayay markaa gelaysaa saasaad ula soconaysa maxaa yeelay xadiidku wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii safwaan ibni umaya uu ka qaadanayey qalabkii dagaalka akasban ya muxamed buu yii maad iga xoogaysaa nabi maxamedow isagu markaa nebinimo umuu qirsanayn safwaan ibn umaya markaa gaal buu ahaa markaa wuxuu yihi maxoog ba la igaga qaadanaya deetana waxaa loogu jawaabay bal caariyatun madmuuna sida riwaayadka qaarkood ku jir caariyo waxa weeye magdhow leh haddii yani wax ku yimaadaan magdhowgeeduna uu waajibayo saas daraaddeed ayaa marka imaam shaafici madhabkiisu waxa weeye alcaariyatu madmuuna caariyadu madmuuno weeyaano tudmanu cala lmustaciiri ninkii mustaciirka ahaa ayaa damaankeedu saaran yahay waayahay maxaa lagu markaa magdhabayaa waxaa lagu magdhabayaa qiimihii ay joogtay markii ay baaba'do gurigu markaa danabku ku dhacay dumay qiimihii uu joogay baa lagu magdhabaya wixii ka horreeyey mada maalintii aad ku wareegaysa hadduu guri cusub oo qurxoon oo qiimo badan uu joogay maalintan dambena uu yar gaboobay isagoo gaboobay danabku ku dhacay isagoo gaboobay unbaa la qiimeynaya yowma telef ayaa la qiimeynaya maxaa yeelay dee adiga isagoo sidiisaas inaad soo celisid unbaa lagugu lahaa sidiisa isagoo gabowgaas haddaad soo celin lahayd oo kale gurigaay ku wareeg saasuunbuu ugu wareegi lahaa xaq kuugumu lahaa inuu ku yidhaahdo waar guri cusub baan kugu wareejiyey imika aniga baalkan baaliyoobay rijigii ka daatay ee baaba-ay ee cadeedu dishay iga hagaaji xaq kuuguma laha maxaa yeelay dee waxa weeye gurigii waa iska sidiisii adigu isticmaalkaagii caadiga ahaa ayuun baad ku isticmaalaysay wixii markaa naqsulqiime ee ku yimid de wax ka nusqaameen ha hadduu meele ka cacabayo dildillaacayo uu daatayo wixii markaa ku yimid taas waa sax laakiin isagoo baalkii iska sidiisii uuna inaanu maanta guri cusub ahayn uun oo naqsulqiima uu ku yimid naqsulqiimaha adigu shaqo kumelid mar haddii aanu ahayn markaa cayntii wax iska dhimay wa qiila waxaa la yidhi maya qiimaha ayaa waajibi akara maa kaanat markay u badnayd baa la qiimayn min xiin lqabdi maalintaad ku wareegtay laga soo bilaabo ilaa xiin talafi ilaa maalintii waxaani baaba-ay maalintii lagugu wareejiyey ilaa maalintaa uu burburay goormuu ugu qiimo badnaabaa la odhan waxa laga yaaba waqtiyo dhexe oo guryuhu aad u qaaliyoobeen inay jirtay markaasaa markaa lagugu dhufanayo asbigii ayuu ka qiyaas qaadanayaa kani laakiin waxaa laleeyahay maya asbigii iyo kani isku mid maaha wixii la qasab lagu haystay la xoogay de kaasi waa taadi tacaddiga ayaa markaa kalifay in markaa qofka aqsal qiyam lagu waajibiyo laakiin halkan waa un yowma talaf waaya wuxuu yihi wain talifa waladuha weli damaankii baynu ku jirnaay wain talifa waladuhaa waxaani hadduu neef xoolaa ahaa oo uu wax dhalay wiii uu dhash wixii uu dhalay adigu neefkaad ku intifaacaysaa ama aad raranaysaa wax ku qaadqaadanaysaa oo ku adeegaya waxaan uu dhalay adigu dee maad caariyeysana wuu iskala socdaa haddaba waxaasi neefkaasi ilmahaasi miyuu magdhowgiisa adiga lagulayo hadduu isna si alla isaga dhinto miyaa lagu raacaya wuxuu ihi wain talifa waladuha waladkeedii hadduu talfo damina wuu magdhabayaa mustaciirku musanifku isagu saasuu rajaxay oo tabacan liummihi hooyadii ayuunbaa la raacinayaa buu leeyahay wa qiila waxaa kale oo la yidhi يضمن yadmanu may isagu ilmaha magdhabi maayo muctamadkiina weeyaano wuxuu leeyahay liana alwalada hayru mucaarin dee lama caariyeysan isaga aduu maxaad ku intifaacaysaa aduu ilmahan adigu kuma intifaacaysi inaad ku intifaacdana umaad kaxaysanin marka falaysa bimustacaarin wax la caariyeystay ma aha ilmahani ama maalintii aad hasha soo kaxaysanaysa ilmuhu ha socdo ama kadib intay markaa rintay ha markaa dhasho ilmaha adigu inaad ilaaliso unbaa dee lagugu leeyay laakiin wixii si alla ugu yimaada waa nooc ammaano ah oo kale oo yadu kacdad yadu amaana gacan ammaano weeyaano ninkii eh, maaratay wax lagu amaanaystay wixii laga rabay oo kale ayuun baa laga rabaa waman istacaara shay-an qofkii wax u caariyeys wiii qof qofkii wax caariyeysta lam yajuz an yuciirahu halkani masaladani waxay ku fiicnayd markii uu inooga warramayay yaa wax caariyeyn kara waa kii ina soo yiri man jaaza tasarufuhu fi maalihi sabab ma aha qofkii xoolihiisa ku tasarufi kara ayaa caariyeyn kara hardiba waa halkaasi jawaazu tasaruf hardi ama jawaazu tabaru sa ka abirna halkan waa shardi labaadoo an yakuna maalikan lilmanfaca qofkan wax caariyeynayaa waxaa u shardiya in uu maalig yahayoo uu isagu manfacada iyo waxtarka shaygan isagu uu leeyahay imaa bimilki raqaba ama raqabada oo uu ayuu ku milkiyey manfacada wa imaa bicaqdi ijaara ama inuu shaygan kiraystay buu ku milkiyey wa imaa biwasiya ama in loo dardaarmay manfacadii ayuu ku milkiyey waa inuu manfacada leeyahay haddaanu manfacada lahayn ee intifaac uu leeyahay wuu manaaficsan karaa laakiin isagu manfacada ma laha oo ma milkiyin kaasi waxba ma karo oo waa mustaciirki waman istacaara shay qofkii wax caariyeysta ee wax ergistaa lam yajuz an yu isaguna qof kale ma sii caariyeyn karo kitaabkii aad qof ka qaadatee tilniman soo akrisanaya ii dhiib wuu kuu dhiibey adigii laguma ogola qof kale ah inuu ku yidhahdo ii dhiib waan yar akhrisanayaa ood adiguna kaa kale usii dhiibto maxaa yeelay dee kitaabkan adigu malihid manfacadiisana malihid ma'duunuun baa tahay waa laguu fasaxay fasaxun baad u haysataa inaad akhrisan karto markaa fasaxun qof haystaa tahaye intifaaca manfacada adigu mabalihidba ilan maad keraysana kii keraystay manfacaduu leeyahay kii shaygii la iibsadayna dee shaygii manfacadiisiiba wuu isla leeyahay marka haddaba maalikulmanfaca ayuunbaa wax caariyeyn kara amaa maalikulntifaac wahuwa man udina lahu fi lintifaaci waa qofkii loo fasaxay inuu intifaaco laakiin isagu aan milkiin kaasi isagu ma caariyeyn karo laa yuciiru lmustaciir saas weeyaan madhabku waqiila waxaa la yihi yajuuzu maya way banaan tahay qiyaasan cala lmustajiri qofkii ijaartay ee kiraystay yaa laga qiyaas qaadanayaa bay yidhahdeen walaysa bishayin wejigaasi waxba maaha wax liita weeyi maxaa yeelay dee waxa weeya waa qiyaasun maca alfaariqi mustajirku waa maalikun lilmanfaca wuxuu xataa awoodaa inuu sii kireeyo kii maarata meesha lahaa kama qaadan karo ilaa inta muddadiisu ay u dhammaanayso isagaa xaq u leh marka wuxuu isagu xaq u leeyahay ayuu qof kale u fasaxay laakiin adigu waxal waxaad aq u leedahay ma jirta adigaa laguu fasaxay laakiin waxaan ma lihid maalin alla maalin jira doonaa lagaala noqonaya marka cid kale kuma soo fasixi karti fain acaarahu hadduu haddaba sidaa yeelo oo arintu ay ka qaldanto oo gurigii iska deg la yidhi hadduu dad kale dejiyo fa halaka cinda thaani kii kale ee labaad wixii ku dhex agtiis intuu agtiisa ku baaba'o haye dee labadaba waa laga damaani kii la doonaa laga damaani wey haddaba fadamina kaa dambe hadduu damaano lam yarjic bihi cala alawali kii hore kusoo noqon maayo o odhan maayo magdhowgii baa layga qaadae wixii aan bixiyey ii magdhow adiguna oo dib dib iigu soo cel xaq uma laha maxaa yeelay dee isaga laftiisu wuxuu ku qaatay waa caqdi caariyo laakiin waa caariya faasida wa faasidu alcuquudi ka saxiixihaa fi damaan caqdiga faasidkii caqdigii saxiixaha ah, unbuu lamid yahay xagga mustaciir kan labaad caariyadiisu faasidba ha ahaatee waa aariy waa caariye faasida taktadi damaan damaan marka wax isaga lagu lahaa unbuu iska bixiyey falqaraaru caleyhi marka haddii kii dhexe laga damaano oo ninkii maaliga ahaa uu yihahdo an waxyaad aan ku dhibaysi lacagteedii qiimaheedi oo qiimihii ka qaato kanna kiibuu ku noqonaya kana wuxuu ku noqonayaa kiibuu ku noqonayaayo ilan isagaa kasii caariyeystay watalifa cindahu falqaraaru calaa man talifat cindahu bicaqdin madmuun qofka haddii caqdi madmuuna uu shaygu agtiisa ugu baaba'o isaga ayuunbaa kama dambaystii noqonaya lam yarji bihi cala lawali wiil halkaa waxaa inoogu dhammaanaya xukunkaa damaanka waxyaalihii ku tacalluqayayoo masaladaa dambe lafteedu musanifku wuxuu aggan dib ugu dhigay damaankan labadooda ka damaanaya si uu caddeeyo ilaa waa inaga in masladu xaqiiqaan halkii shuruudii muciirka iyay geli lahayde laakiin intaa yaree damaankee daba socota iyuu xaggan dambe u keenay musanifku raxmat ullaahi caleyh imikana waxaynu gelaynaa had iyo jeer waxaynu ku khatimi jirnayo ahaa isqabsigii ilan waxaani waa maalo kolba waa kolley waa laisku khilaafaya waxbaad sidan tiri iyo waxbaad sidan tiri iyo sidaa kuma odhan saasaan ku ii ayaa imanaysa wuxuu yihi wain dafaca ilayhi daabatan hadduu daabadiisii u dhibay dameerkiisi iyo wixii lamidka ah farakibaha ninkii uu iska fuulay uma اkhtalafaa isqabsadeen faqaala saaxibu daabati ninkii dameerka lahaa yidhi ajartukahaa waan kaa kireeyo kiray ahayd facalayka alujra de kiradiisii kiradii baan kugu leeyahay waqaala raakibu ninkan markaa adeegsaday ee maaratay dameerka rartay ama fuulayba wax kusoo manaaficsadayna uu yihaahdo bal acartanii te caariyaad ahayd oo caari ahaan baad iigu dhiibtay waanan soo manaaficsaday iminkana waan soo celiyey oo maxay ujiraya kiradani waxaanaad weydiinaysaa falqowlu qowl waxa weeye qowl raakibi ninkaa raakibka ahee ku manaaficsaday warkiisa ayaa la aqbalay isagaa la dhaarinaya ay biyamiinihi weey isaga ayaa la dhaarin fii asaxi lqowleyni laba qowl baa masalada ku sugane kuda sixada badani sida uu yahay wathani ka labaad waxa weeye mayane qowlulmaaliki alqowlu qowlka la aqbalaya ee ninka la dhaarinaya qowlulmaaliki weeyaano maaliga ayaa mudacaa caleyh marka halkan waxa lagu barayaa yaa mudaciya iyo yaa mudacaa caleyhiya halkii kitaabu dacaa walbayinaad de hadhow tolo abwaabtii oo dhan maaragtay waxa weeyaan lagugu wada key baab walba in maaragtay eh, dacwadii bayaanaadki ku tacalluqdo isaga u gaar iyaa lagu raacinayaa si aan hadhow xagga dambe loo cuslaynin ila halka axkaamtii guuda dacawilbayanaad baa lagaga warami doonaa baabaab lagugu tababari kari maayo marka adigoo si fiican soo yar tababartay wax badan soo arkay ayaad halkaa tigi doontaa insha allahu halkan laba nin baa isqabsaday nin baa nin gaari ka kaxaystay burcuu ka soo noqday uu keenay marka kolkuu keenay ilahay kiradii keen markaasuu yii inagaa kmaad karaysa soo nin kaa kareyey de kamaad karin ah. waan alaslu cadam اlijaara ayib alicaara alaslu cadam licaara madaxaa la yskula jiraa marka labada mid waliba asal buu haysta labada mid waliba asal buu haysta kan caariyada sheeganayo waxaanu leenahay alaslu cadamu alcaariya kan kale ijaaradu sheeganaya alaslu cadamu alijaara marka hawsha haddaba sidaa u murugtay imaam shaafici raxmat ullaahi alayhi qawlka uu ku sheegay mukhtasarka musani waa kan hore sheekhu uu tasxiixinayo ayuu musani mukhtasarkiisa ku sheegay markii baabulcaariye uu marayey kiraa ardina qowl ka gedisan buu ku sheegay markaana wuu ishaaray haddaba alqowlu qowlu raakib buu qowlkan leeyahay maxaa yeelay labada nin way isku waafaqsan yihiin ninkan in gaadhiga loo ogolaa waxaanay isku khilaafsan yihiin inay lacagi waajibta iyo in kale asalkuna waa inaanay waajibin hadda soo arki maysa alku haysta labadan qolo waxay isku waafaqsan yihiin he in ninkan gaariga inuu ka haysto laysla ogaa intaa ma isku diidan yihin intaa iskuma diidaan maxay isku diidan yihiino siyaado intaa ka zaa-id oo odhanaysa lacag baa ninkan laga doonaya de asalkuna waa maxay alaslu baraaatu adima hadda siduu dawaya halkaa soo ma arkeysi sidaasuu markaa yihi sidaa markuu yihi musani markaa halkaa qowl kale shaafici kagamuu soo naqlin laakiin markuu baabu kiraa lardi almusaaraca wakira kiraa lardi markuu marayey ayuu qowl qowlkan cagsigiisa ah kasoo naqliyayoo ninkii dhulka lahaa iyo kii beertay baa iskhilaafay waad icaariyeysay iyo waan kaa kireeyey deetana halkaa shaafici wuuu halkaan shaafici wuxuu ka soo naqliyey musani inuu shaafici yidhi alqowlu qowl lmaalik ninka dhul kale ayaa qawlkiisa la qaadanaya markaa musani labada meeloodba hadalka shaafici marku soo naqliyay mu aamusina wuu daba dhigtay oo markuu halkan marayay alqowlu qowlu raakib uu yihi wuxuu yihi wahaadaa cindii khilaafu aslihi usuushii shaafici markaan eega buu leeyahay musani sidani usuushiisi way khilaafsanta ee inuu yidhahdo qowluraakib may ahayn buu leeyahy ee inuu yidhahdo qowlulmaalig bay ayaa markaa sax ay ku ahaan laha markii deetana kanal ardigii uu soo gaaray ee qawlkii shaafici alqawlu qawlulmaalig uu yidhi ayuu yihi waa kan maanta sidii buu u keenay la ogolaa bu yihi saxda ahayd tana waxay kutusinaysaa bu yihi arrintii aan halkii soo ishaarayey ee aan lahayn alqawlu qawlulmaalig yidhaahda bay ahayd waa kan hadda kusoo dhacay haddaba halkan lafteeda rabiic markuu kitaabul um uu masalada keenay laba meelood buu ku keenay laba meelood ayuu ku keenay labada meeloodba markuu qowlkan dhigo alqowlu qowlu raakib ayuu leeyahay wa wa fiihi qowlun aakhar qowl labaad baa ku jiro maslada bal baabulcaaliyaha markuu marayey waxaabuu odhanayaaba wa qaala bacdu intaa kadib wuxuu haddana shaafici markuu sidaa yidhi alqowlu qowlu raakib markuu yidhi kadib buu haddana wuu ka noqday kaasoo mar dambe ayuu wuxuu yidhi alqowlu qowlu lmaalik markaa rabic wuxuu inoo sheegaya tan lafteeda iyadan lalaba doonanin kiraa ardida waayo asxaabtu markay sharaxayaan shuruuxdaad eegtaan qaar badani waxay odhanayaan waa qowl mukharaja kan dambe qawlulmaalik kan odhanaya waa qowl mukharajo kiraa ardi baa laga soo takriijina naqli iyo takriij iyaa la samaynayaabay leeyihin laakiin xaqiiqaa ah, naqli iyo takriijba maahee waa mansuus fi lummi kitaabulum ayaa markaa qowlkani uu ku nasgaraysan yaho imaamku raxmat ullaahi calayhi uu ku sheegay marba hadday haddaba sidaa tahay kii hore garanayoo wal waxaa loo rajaxay garanay kan dambe horta muctameda alqawl qawl maali baa muctameda maxuu muctamed ku noqday ba adaba ad isweydiineysa qaarkood waxay yidhaahdeen daahirku <clears throat> ama kuwa daahirka ingiriiska dhah kuwaas dhulka yaxbay ku sheegeen waxaa la sameynayaa baa la yidhi waxay isla ogol yihiin maaragtay in labada nin uu caqdi dhex maray markuu caqdigii dhex maray wuxuu igu sheeganayaa bu ama ama ma cafwan siduu udhigay waxay ahayd wuxuu yihi ninkani wuxuu ii ictiraafsan yahay wuxuu ii ictiraafsan yahay inuu waxaygii ku adeegtay waxaanu igu sheeganayaa inaan bilaash ugu fasaxay asalkuna waa inaan ugu fasixin yani yadacii calaya anii abaxtuhu inaan u ibaaxeeyey ictiraaf baa meesha laga soo ninkani wuxuu ictiraafsan yuu qirsan yahay inuu waxaygii isticmaalay waxaanu sheeganayaa ibaaxo aniguna ibaaxadaa ma hayo oo ma sugno marka iyada ayaa markaa la socodsiiba lalo waxaa kaloo looga qiyaas qaadanayaa baa la yidhi haddii shay uu qofkani lahaa sidii raashin uu lahaa iyo wax lamida uu cuno uu baabi'iyaba kadibna uu yidhaahdo waad ii fasaxday kanagna kuumaan fasixine lacagtii iska bixi iib bay ahayd oo waan kaa de dee markaa ila waaki waan ku siiyey imaad siin marka nagii odhanaynay wixii waa celis marka wixii de maanta hadduu cunay celis meeshii ma jiray marka iyada qawlan waaxida ninkan lacagtii baa lagu leeyay waxay yidhahdeen marka almanaaficu kal acyaan manaaficdii waxay la tahay un acyaantii bay la tahay marka mar hadii acyaantii iyo ashyaadiiba haddii waad ii ibaaxaysay iyo kuumaan ibaaxayna ciwad baan kuugu sii daaya ay ahayd ciwadkii la doonayey halkana waa sidoo kale waa la doonayay marka al qawlu lmaalik kaasay markaa muctamed ay ka dhigeen waayahay wadaadkan shaarixu isagu isku dayayaa sidan sheekhu uu taصxiixiyey lafteeda inuu xaalad gaara ku xambaaro in lam tamdi muddat laha ujratu walam tatlafi lcaynu maxaa markaa faa'ida meesha ma jirte yani waa wuxuu doonaya isagu sidan sheekhu uu rajaxay muxuu ahaaye alqawlu qawlu raakibtan fi asaxi اlqawleynidani inuu ka dhigo mid aan muctamadkii khilaafsanayn oo wuxuu ku xambaarayaa xaalad yaroo iska naadiraho in khilaafkoodu iyo burankoodu uu dhacay markiiba sidaa alaabtii la isugu dhiibay ee aan wixiiba lagu adeegin gaarigii markuu u dhiibay inuu yihi lacagtii keen kiradii uu yihi de igamaad kirayna waad icaariyeysay iyo kumaan caariyeyna waan kaa kireeyey marka hadday sidaa noqoto alqawlu qawlu raakib ilan hadda meesha manaafic la maaratay baabaasaday mama jirta ma og tahay leannahu murankoodani dee macno weyn oo maarata ka ratimaya dee gaarigii iska celo iska tago weeyaan hal faa'iido yeelan karaysaayo de maadaama ijaaradu caqdi laazima ahay maadaama ijaaradu caqdi laazima ahay de wuxuu xaq u yahay ninkan uu markaa u dhaarto inaanu ka karaysanin bes deetna halkasu ka baxaya waa alla wax laisu celinaya wax la siinayaana meeshaa ma jiraan marka xaaladaa yaree gaarka ah ku xambaaraya xaaladdaa dee waa saxoo saasaa la yeeli laakin inta badan waxaa isqabsiga imanaya wixiio lagu intifaacay marka haddii wixii lagu intifaacay wuxuu noqonayaa alqawlu qawl lmaalik saas wey wain qaala saaxibu daabati ninkii daabada lahaa wuxuu yihi acartukahaa waarde gaarigii waa caariyu ahaa wa qaala raakibu raakibkiina wuxuu leeyahay bal ajartanii mayne waad iga kiraysay oo kiruu ahaa falqowlu qowlu saaxibi daaba ninka saaxibu daabaha ah iyaa laga ayaa halkan qowlkiisa la qaadanaya halkani goormay faa'iido leedahay marka gaarigii maalan baaba-ay ila haddii gaarigiiyo sidiisia loo soo celiyey oo lacagtii laleeyahay waa waa tan lacagtiina e qaado oo u yihahdo kaababaan kareyna icaaru ah dee waad maatod baan jabka ku ceshanayaa soo ma waa layska kala tegaya waxba buran uma baahno de laakiin gaarigii baan hadda lahayn deetana kani wuxuu doonayaa maaliku wuxuu rabaa gaadhiga qiimihiisi ila caqdi caariye laga dhigo madmuun buu noqonayaa soo laakiin haddii ijaaro laga dhigo dee gaadhigii madmuun noqon maayo ujradii unbuu yeelanaya kir unbuu yeelanaya lakin gaadhigii baaba-ay dee mustajirkii waxba laga weydiin maayo hadduu si alla u baaba-ay iman doonta marka wuxuu isla kala qaadan lahayd waxaa kaaga nafci badan in gaadhiga qiimihiisi dhan lagu siiyo marka wuxuu leeyahay caariyay ahay waa kiradan iyo waxaad kula soo cararaysa waar caariya ama gaadhigii keen ama qiimihiisii keen kana wuxuu leeyahay xaaji caariye ma ahayn gaariga sownigii kaa kiraysta anigu mustajir baan aha nin kiraystay baan ahaa dee kiradii waa iga ta intii aan isticmaalay gaarigiina waa baaba oo si allah wax ugu dhaceen qadar baa ku dhacay anigu wax qaladoon ugeystay ma jirin waa kaase muxuu ahaay kiradii de intii aan isticmaalay gaariga iga hod soo arki maxaa haddaba la yeelaya wuxuu yihi alqawlu qawlu saaxibi daaba saaxiibu daabaha ayaa halkan maanta la dhaarinaya ninka maaliga abaa ah la dhaarinayaa sababtu waa maxay dee sababtu waxa weeye ninkani wuxuu sheeganayaa in manfa manaaficdu ay ka wareegtay maaliga in manaaficdu ay ka wareegtay ayuu sheeganaya asalkuna waa maxay waa inaani ka wareegin caqdiga uu isagu sheeganaya waa caqdun yanqulu lmanaafic oo yani inuu isagu manfacadii milkiyey ayuu markaa sheeganaya asalkuna waa in manfacadu halkii ay markii hore ciddii markii horeba manfacada lahayd ay sidii ulahayd ninkana mustabiic u aan ahaayo loo fasaxay markaa fasaxaadii ayuunbaa markaa eh, sugnaanaysa wixii intaa ka dheeraa markaa uujrada ahayd ma sugnaanayo markaa ninkii de waxa lagu yeelanayaa gaarigii hadduu baaba-ay waxaa lagu yeelanayaa qiimihiisii waaya markaa deetana qiimihii miyuu u dhaaranayaa waxaa la eegayaa kirada uu kani ogol yahay iyo qiimaha kee badan hadday isleekaadaan waxba la dhaarin maayo waayo dee isagu intuu sheeganayo iyo inta uu kani u ogolya waaba isku mid soo ma maxaad ka dhaarin marka si u hadday kiradu badan tahayna waxba la dhaarin maayo isagu marka waa laga ya inu islahaa qiimahaa kuu badan lakin markii gaarigii la qiimay waxba u noqon waayo markaana waxba la dhaarin maayo haddii markaa laakiin qiimuhu uu badan yahay intii horta kirad ahayd ninkani ogolaa horta waa la siinaya dhaar la baa lagu siinaya intii ziyaadada ahayd buu u dhaaranaya in ay wuxuu icaaro ahayde aanay ijaaro ahayn markaasaa markaa ziyadana la siinaya wa in qaala saaxibu daaba ninkii daabada lahaa wuxuu yihi asabtani xoog baad igaga haysatay xoog baad igaga haysatay markaa muxuu israacsanayaa dee kiradiina waa lagaa doonaya hadduu baaba qiimihiina waa lagaa doonaya labadiba inay soo raacaan baa la rabaa meesha wa qaala raakibu isagu wuxuu yihi ninkii maaragtay kaxaystay bal acartani caariyay ahay kol hadday caariye ahay de waxa wey gaarigii maanta waa baaqiyo waa yaallaaye kirana iguma lihiid gaarigiina waa kana kaxayso hadduu baaba-ayna dee kira iguma lihiida waxaad igu leedahay keliya qiimihii unbaad igu leedahay saasu isaguna doonaya inuu yidhaahdo falqowlu qowlu raakibi qawlku waa qowlka raakibko raakibku siduu yidhi ayaa la qaadanayaa saasaa qoran saasaa musanifku yidhi mukhtasarka musanina saasaa ku qoran ninkii xoolahaagii soo isticmaalay ee hadhowna soo celiyey ee ku yidhi waa adigii ii caariyeeyey ee ii fasaxay inaad adna tiri waar xalkeenkaaga fasaxay xoog baad ku haysatay mukhtasarkii musani waxa dhacday in la odhanayo alqawl qawl raakib isagun baa la dhaarinaya ku dhaara inaanad xoogin wallahi inaanan xoogin oo ii fasaxay iska tag waxba laguguma le asxaabtu markaa aad bay halkan ugu murmeen deetana qolyaha qaarkood waxay yidhaahdeen musani waa qalad waxaanu soo naqliyay shaafici sidan mu odhan shaafici fiqigiisii waxani ma aha ee sahalmusaniyu fi naqli imaamkii musani ahaa iyaa sahwiyaye oo maaragtay waxii shaafici waxaan ahay soo qorae ma aha sidan waayo say suuragal u tahay nin waa la ii fasaxay xoole intuu bani aadamtu iska baaba'saday iska isticmaalay uu yihi waa tii aad ii fasaxday oo haddana isagii un la dhaariyo lanna alasl cadamu lidni soo ma maanta idankii dhama baa la ysku hayaa balka wlaslu cadamu lidni kuwii hore dhan idan baa jiray laakiin halkan maanta idanba maba yaalaba laysku waafaqsan yahay idanba layskuma waafaqsana kol haddaan laysu waafaqsana alaslu cadam lidni haddaba laakiin musani ma qaldamine masaladu umkana sanay ugu taallaa umkana sanay ugu taallaa marka adde haddii la odhanayo rabiic baa qaldamayoo si qalada usoo naqliyay iyagu inta badan musani unbay asxaabtu markay wax takhtiaynayaan muzani unbay maaragtay unbay kula dul dhacaan laakiin maanta omkiina sanay ugu qoranta markaa qiil loo heli maayo muzani maaratay loo xaghagtee masalada ama hala tawjiihiyo ama dee hala yidhaahdo waxaa laga yaabaa in imaamka laftiisa dee ay sahwi uga dhacday ama ay sidan uga dhacday calaa ayati xaal madhabku waxa weeye waa khilaafu hada wاlqowlu qowl maalik sida maanta muctamedkaa lakin shaafici lagama hayo ataa qawl kale xataa rabiic markuu masaladan qorayo way isku daba qoran yihin masaladan iyo masaladii hore markuu waa ajartuka kana bal aarta acartani uu yihaahdo falqawlu qawl raakibi markuu yihi ayuu yihi wa qaala bacdu intaa kadib wuxuu yihi alqawlu qawl maali qawlu saaxib daaba markaasuu haddana masaladan keenay wain qaala saaxibu daabati asabtani wa qaala raakibu bal acartani falqawlu qawl raakibi wax dambana muu daba dhigin rabiic oo xataa shaafici uu ka noqday iyo qawl kale uu leeyahay waxba toona ma oranin markaa dee laba mid way noqon kartaa inuu is yidhi mar haddaad masaladii hore sheegtay inuu ka noqday tana waa la midoo waa la ogaaday inuu siduu tii horeba uga noqday iyuu tana uga noqday inuu rabiic is yidhi oo aanu sidaa markaa qowl kale usoo naqlin likawnihi culima mima sabaq iyo de inaanay masaladan qowl kaleba shaafici aanay uga soo xafidine qowlkaa kelihii oo ku sugnaa laakiin qowlkaasi waa qowl aan muctamed ahaynoo walow aynaan imaamkii nas kale ka haynin laakiin haddana dee qawaaciddii madhabki iyo usuushii shaafici iyo sidii u shaafici fiqiga uu maaragtay u dhisayey marka la eego maanta idankiiba layskuma waafaqsana kol haddaan idnigiiba laysku waafaqsanayn falaslu cadamu lidni kol haddii aan meeshii idan jirinna maxaa sugnaanaya asbigiibaa sugnaanaya de kol haddaan idni jirin asbigiibaa sugnaanaya axkaabtii asbiga ayaa sugnaanaysa saas wey waayo dabcan musani isagu masaladan iyo masaladii hore wuu israaciyey dee khilaafna kumuu sheegin lakin isagu tacliiqiisa labadaba uu daba dhigay uu leeyahay sidani asalkii usushii shaafici way khilaafsan tahay markaa sidaa musani uu isagu leeyahay inuu sidaa yidhaabay ahayd ayaa markaa muctamadaho madhabkiina ah laakiin waxa u laysku yarhayaa waxa weeye shaafici sidan ma yidhi mise qalad baa dhacayo shaafici sidan masalada muu odhan halkaasaa markaa muranku uu ka taagay marka musanifkuna sida muuqata naqligaa musani iyo naqligaa rabiic sidoodiibuu markaa u qiro alqowl qowl raakib buu kusocda ata khilaafkiima sheegin lannahu e, mukhtasarka iyo iyo onkaba khilaaf masaladani kuma jiro wuxuu yihi wain ikhtalafa almuciiru markaa ad arkaysa de mararka qaarkood shaafici siduu yihi looma salimayo mararka qaarkood shaafici laftiisu sidii uu yihi ayay asxaabtu odhanayaan maya maya maya iskama odhanayaane waxay u odhanayaan ila shaafici waa bashar eh qaabkii uu fiqiga u waday marka la eego mararka qaarkood sahwi baaba dhici kara de smotis baa dhici kara sabqulisaan baa dhici kara sabqulisaankii markuu dhacaa dee ardaydii waxa laga yaba sidii uda sheekhu yidhi ila ma bedelayaani sidii sheekhu u hadlay iyay dee soo qorayaan de inaan markaa sheekhiina dib loogu tambiihin ino wiii markaa dib inuu muraajiciyo halkaas misaasaad miyaad u qasaday sidaa mise sahwi aan bay kaaga dhacday inaan la odhanin baa suura marka waxay sameynaya asxaabtii naqligii sidaa haba ahaadee dee waxay waafajinayan usuushii madabkaa la waafajinaya hadduu naqligii maarata usuushii madhabka u khilaafo waa laga tegaya usuusha madhabka lagu soconaya wuxuu yihi wain ikhtalafa almuciiru wاlmustaciiru haddii ay iskhilaafaan kii muciirka ahaa ee caariyeeyey iyo wlmustaciiru kii caariyeystay fii raddi اcaariya caariyadii waan soo celiyey iyo soo celin hadii la ysku qabto falqowlu qowl اlmuciir lianna alasla cadamu الraddi wa yad lmustaciiri yadu damaanin de maaha ninku mu'taman ma aha nin la aaminay maahe waa nin gacantiisu gacan damaan ay tahay marka falaa yuqbalu qawluhu fi raddi waan soo celiyay laga dhegaysan maayo alaslu cadamu raddi baa la leeyahay baab lkasbi waxaynu ku soo jirnay qof alaab qaatay oo manaaficsanaya oo loo ogolaaday imikana maxaynu gelaynaa qof alaab qaatay oo manaaficsanaya ogolaansha la-aan waabay caariyadu waxay ahayd qof w cid kale leedahay manaaficsanayo oo ogolaansho u haysta imikana qof xoolo dad kale leeyihiin haysta oo aan ogolaansho u haysan qasb qasabka lagu sheega aa intaasu baab lqasbi qasbiga tacriifkiisu waa maxay qasbiga tacriifkiisu alistiilaau calaa xaqi lgayri cudwaanan bay qaarkood yidhahdeen alistiilaa waa in la qabsado calaa xaqi اlgayr cid kale xaquuq xaqiisii cudwaanan si xadgudub ah waaya si gudub ah markii ay yidhaahdeen ayay qaarkood waxay yihahdeen si xadgudubada cudwaanan taba in mesha laga saaro oo la yidhaahdo un alistilaau ala calaa xaqi اlgayr cid kale xaqeedii inaad qabsato ayaa waxaa la yidhaahdaa qasbi iyo xoog iyo dhac waa dhaci an maarata waxaan u ugu dhac odhanayni weeyaan marka waa sidee yani xataa yaan markaa cudwaan ba arrintu aanay ka ahaan xadgudub ba yaanay ka ahaanin haddaad doonto waad ismoodsiisay waxaagii baad moodayoo waad iska qaadatay muxuu noqonayaa kasbi buu noqonayaa qaarkood waxay asbi maahee axkaamtii kasbiguu leeyahay markaa qasbigii bay doonayaan inay ku gaar yeelaan wixii dembiya imika ninkaasi ma dembaabin ninkan xoola aanu lahayn xoolihiisii mooday ee iska kaxaystay miyuu dembaabayaa may ma dembaabin dee rabbana laa tuaakhidnaa in nasiinaa wa akhta'naa wey laakiin haddana xoola aan loo fasixin buu kaxaystay sooma u qaatay xuk axkaamtan aynu baabulkasbi ku akriyi doonno oo dhan wuu leeyahay kaa laftiisu laakiin maadaama aanu dembaabin wixiisan kasbi ma la odhanayaa mise lama odhanayo bay isku yar haystaan oo qaar waxay leeyihiin kasbiyaan la odhanine xukmulkasbi buu leeya hala idhaaho marka waa un arrin lafdiya lakin wa isku waafaqsanya marka waa dha qaarkood waxay hahdeen mayna kasbina waa la odhanayaa kasbigana dembigu eh, maaratay la maaha asab yani laazim ma aha qofku hadduu asab ku haysto inuu dembaabay asab ma inuu dambaabi lafteedu daruuri ma aha waxaa dhici karta kasbi aan dembi la socon baa dhici kara oo waa kaa ismoodsiiyey inay xoolihiisii yihiin waaya marka meesha maxaa soo gelaya qof kasta oo xoolo aanu lahayn haysta ama ha ismoodsiiyo ama ha ku talagalo ama xatooyaha ahaato ha xado ama xoog iyo awood ha ku qaato ama ha dafo oo ha la cararo soo arki maysid bal xataa waxay soo gelinayaan de kii aan ogeyn ee iska caariyeystay mid mid soo xoogay oo soo dhacay oo aanad ogeyn iyaad ka adiguna maxuu ahaaye ka caariyeysatay ama aad ka sii iibsatay gacantaada inta axkaamulkasbigiiba adiga laftaada lagugu socodsiinaya axkaamtii kasbiga waa lagugu socodsiinayaa marka sariqadii waa kasbi muxuu ahaaye intihaabkii iyo maarata waxyaalihii xooga lagu qaado waxaaso dham qasbigii bay soo gelaya wuxuu yihi haddaba halkan waxaa lagaga hadli doonaa sheekhu kamuu hadal qasbi maxaa la yahaa kamuu hadal waa inagan inagu intaa yar muqadimada yar u sameynaa qasbi wixii la ohanayay ka hadal isagu muxuu ka hadli doonaa wuxuu ka hadli doonaa waxa inta badan hadalkiisu ku dul wareegi doonaa saddex qodob qodobka koobaad shaygii hadduu jiro in la soo celiyo haddii aanu baabi'in oo shaygii weli baaqi uu yahay in soo celintiisu ay waajib tahay iyo axkaamta ku tacalluqda halkaa uu ka hadla masaa'il baanu ka farxin doonaa arrinka labaad haddii wixii baaba'ay ama ha wada baabo ama qaybi ha baaba'do qaabkii loo magdhabayey iyo wixii ka ratibmaya iyadana waa laga hadli doonaa arrinka saddexaad waxa weeye muddadii waxaan la haystay in kiro laga bixinayo iyo in kale intaana iyadana waa laga hadli doonaa furuuc fara badan iyo waxyaale markaa kale oo iyaguna calaaqa laleh oo soo geli doonaa way jiraan iyo gacmihii alaabtani ay dee sii marmartay gacan walba oo de baabudamaankii un iyaduna maslada dhexe aynu ka hadlayna damaankii qaafkii loo damaanaya arrimahaasi iyaduna calaaqa la leh intaasay horta waxaan o dham u noqonaya haddaba arintii koowaad buu kuu galay oo wuxuu ku yidhi idaa kasaba shayan an hadduu qof xoogo wax lahu qiimatun qiimale lahu qiimatun waaya daminahu bilgasbi waxa gacantiisi gacan damaan ay ku noqonaysaa qasbigaa dhacay xoolo aanu lahayn marba haddii si aan fasax aanu ugu u haysanin uu u qaatay xoolahaa gacantiisa soo galay damaankoodii waa lagu leeyay marka de gacan lagu qaada qasab maahe iminka dhulkii kale haddaad markaa adigoo ugu tala galay inaad markaa aan lagugu iman aada dhex fadhiisato booski jagadii inta tagto aad ku talagashay inaan lagugu imanin oo aad dadka ka ceshato khalaas aasib baa tahay kol ninki ilaha meesha joogin aasib baa tahay gurigii aan cidijooda intaad soo gasho ad ugu tala inaad iska deganaato fasaxna laguma siinin aasib baa tahay haddii bal waxay leeyihiin ninkii guriga lahaa intaad xabad wa ku qabato aad ka soo baxta ad ka soo baxda dibadda ka soo baxda ood ka soo saarto oy banaanka aad soo tubto gurigii inaad adiga isaga hor tahayna aasin baa taag biqasdin stila haddii qasdin stila meeshii jiro xataa yaanad gelinba gurigii saasaad markaa nin xoogay oo gurigii xoog ku haysta aad ku tahay gaarigii iyo wixii lamidka waa saas oo kale qofki dadka ka dejiso aad adigii markaa qorigii la-ag taagan tahay ood ku tala gashay inaad gaarigan markaa aad qaadato waxay noqonaysaa saasaad markaa kaasib ku noqonaysaayo bimujarad lqasb haddii si allaba markaa danab ugu dhaco gaarigii aad ummadda ka dejisay aad adigu qoriga laag taagna aad ceshanaysay gaariga qiimihiisao dhamaystiran baa lagugu leeyay saas weeyaan marka leenahay daminahu bilqasb marka axkaamtii qaabkii loo damaanaya waxaasoo dhan wuu inoo dambaynaya imika waa laguu siyar ishaaray wayalzamuhu markaa daminahu bilqasb idaa talifa hadduu wixii dee baaba damaan baa ka waajibaya wey wayalzamuhu radduhu inuu soo celiyo ayaa lagu leeyahay in kaana baaqiyan wey haddii aanu burburin shaygii ee uu baaqi inuu soo celiyaa la rab gaarigii dadka ka kaxaysatad ka xoogtay ee aad ka dhacday haddii uu gaarigii jiro waa inaad soo celiso ama gacantaada ku jiro ama gacan kale ku jiro meeshuu doona ha inaad soo celiso ayaa waajib kugu ah calalyadi ma akhadad wey gacantii waxaa laga rabaa wixii ay qaadatay ilaa inta soo celinayso waaya bal haddaba ka waran xaalado ad adag buu kuu sheegayaa wixii wuu jiraa laakiin meel cidhiidriyuu galay wuxuu yidhi in kaana khaytan wuxuu xoogay hadduu dun ahaa fa khaata bihi uu ku talay jurxa xayawaanin xayawaan nabarkii iyo dhaawicii laa yu'kalu aan ahayn mid la cuno wa huwa mimaa lahu xurmatun waxaasoo xurmale wakiifa min nascihi addararu haddii laga soo siibana dhib laga baqayo lam yalzamu markaasoo kala soo celi ma odhanay dun buu xoogay duntii xayawaan aan ma'kuul sida qof bani aadamaba de ila waa xayawankiibu soo gelaya qof bani aadam oo muxtarama muxtaram maxaa laga wadaa macsuum in la dila aan la ogolay wey kii la dila la ogolaa isagu kaasi isaguna maaragtay wax kasoo qaad male laakin kii aan la ogolayn in la dilo ayaa markaa nabarkii ayuu ku talayba deetana halkaasaabay de ku jirtaa waaya ma laga soo siibaya may buu yihi musanifku haddii dhibaato laga baqanayo haddii aan dhib laga baqanin ha ninkan duntiisii waa loo keenaya laakiin haddii dhibaato laga baqanayo xaaladdaa iyada ah laga soo saari maayo waa lagu daynaya calooshiyo martana dee nabarig ayaaba lagu talay de caloosha hadii la furo in calooshii banaanka timaad baa laga yaaba markaa la odhan maayo duntii duntaydii iisoo saara anuu duntaydii baan doonaya ninkii maqsuubu minhugii duntaydii baan doonayaa un inuu yidhaahdo maya waxaa la odhanayaa lacagti qiimihii dunta hala bixiyo deetana hadhow markuu bogsado haddii duntii bed qabta lasoo saari karo iyaa dee loo soo saaraya markaasaa loo celinayaayo lacagtii laga ceshanaya muddadan lacagtuu iskaga sii isticmaalayaayo kusii noolaanayaayo iska adeegsanayaayo marka hadhow duntiisii loo soo celiyo marka waxaa la yidhahdaa waxa weeye eh, tuqramu lahu lqiimatu lilxayluula qiimihii baa la siinayaa xayluulo daraaddeed baa loo siinayaayo waxaa la kala teeday isagiiyo xaqiisii baa la kala teeday sidaa daraaddeed muddadaa kala teedku uu jira la kala ilaaliya isagiiyo xaqiisii iyuu lacagtaa iska sii isticmaalaya markii deetana xoolihiisii loo keeno ayaa lacagtii intii ay dha ahayd laga soo ceshanay wain khaaa bihi hadduu ku talay jurxa xayawaani yu'kalu xayawaan la cuno sida neef adhia ama neef geelahoo kale qoonkiisii nabarkiisii hadduu ku talo fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku suganoo waliba waa marka uu ninkan waxaan xoogay xoolaha leeyahay baa la neef uu isagu leeyahay aasibku oo nabar ku yaalay buu ku talay dunti haddii laga soo siiba dhib baa laga baqanaya haddaba ma laga soo siibaya inta la gawraco neefki gawraca oo ka soo siiba ma la odhanayo qawl wuxuu leeyahay ha ilan waxna waa wax la cuno dayaaculmaal xoolo dayacmaya maaha markii la gawraco waa lagu intifaaci oo hilibkii ama waa la iibin ama waa la cuni ama wax dayacmaya maaha kii hore wuxuu ahaa xoole aan la waxaan la cunin dameer buu ahaa ama qof bani aadan u ahaa dee lama karay laakiin maanta waxaa meesha jirta wadda ayaa jirta ninkan xoolihiisii lagu siiyo waa maxay neefkaa la gawraco oo kana dhibkii waa laga ilaaliyey kanna xoolihiisii baa la siiyey qawlkaasi saasuu leeyay waayahay qawlka kale waa ka muctamadka ahe wuxuu leeyahay laa yajibu naزcu may in eh, lasoo siibaa waajibi mayso oo neefkiina la gawraco maxaa yeelay nabigu alayhi الsalaatu wasalaam nahaa can dabxi اlxayawaani ligayri ma'kalihi xoolaha in loo gawraco wax aan cunno ahayn wuu diiday markii ujeeddadiiyo dantu ay tahay in neefkii la cuno ayuunbaa la gawrici karaa laakiin neef la iska gawracayo ama dan kani ujeedooyin maya haddaba mar hadday sidaa tahay waxba neefkii la gawrici maayo ninkanna de waxaa loo siinaya lacagtii baa loo siinaya lilxayluula markii markaa duntiisii wiiisi ay usoo baxaan ayaa markaa lacagtii laga soo ceshado loo keeni wuxuu yihi wain kaana lawxan haddii waxaani oo loox yahay la xoogay fa adkhalahu fii safiinatin deetana uu ku dhisay waxaad tidhahdaa uu ku rakibay doon doon uu markaa hagaajisanayuu samaysanayey ayuu looxiiba hadduu doono xagga hoose ee salka ayaabuu kaga sameeyeyba oo looxii uu soo xoogay ayaaba sagxaddii hoose ee doonta haya wahiya fi luja doontiina banaan iskama taalle e badweyntay ku dhex jirta maqsuuminugiina muxuu leeyahay halaysiya looxaygii looxayga ha la ii soo bixiyo wa fi safiinati maalun doontaana adduun baa ku jira xoola ayaa ku jira ama dee dad bani aadamaba oo ligayri lkaasibi aanu lahayn ninka kaasibka iyo dad kale ay oo muxtaramiina aw xayawaanun ama xayawaan muxtarama ayaa ku jira waaya haddaba lam yunsac dee doontii laga bixin maayo halkaa lagaga dhex maayo doontii badweynta ku jirta inuu yidhaahdo qaadiyo anigu xaqaygii baan doonaya iga soo saar la odhan maayo bartaa ay taagan tahay ha lagaga saar hadii laga saaro maxaa dhacaya dee waxaa dhacaya xoolaha bani aadam xoolaha xaqa naas iyo bani aadamka kale iyo xayawaanaadka ku jira waxaso dhan baa halaagsamaya dhibaato weyn baa dhacaysa marka maxaa laleeyahay waar bal horta qiimaha usii haysa lilxayluula doontu markii ay timaaddo xeeliga markii ay timaado ama ay soo kusoo xidhato halkaa lagu xidho ayaa lagaaga saari doona markii lagaaga saaro ayaad markaadna lacagta iska soo celin wey waaya wain kaana fiihaa maalulhaasi maalun lilkhaasib haddii waxaan meesha ku jiraa uu yahay uun xoolo ninkan kaasibkii u leey doonta dhambe waxay sidaa alaab ninkan looxa dhacay looxa xoogay uu leeyahay u cid kaleba waxba uma sido badweyntiina waa ku dhex jirtaa dadna ma sido iyo xayawaan kala toona xoolahaasun bay sidaa waayahay bartaa ma lagaga siibaya faqad qiila waxaa la yidhi yunzacu bartaasaa lagaga siibaya xoolihiisa hadday doonaan ku halaagsamaan meesha wa qiila waxaa kale oo la yihi mayane waa muctamadkiie laa yunzacu waar mayane halkaa lagaga siibi maayo waayo dee ninkani kaasiba ha ahaadee xoolihiisiyo aynu badbaadin karayno waxba ka halaagi mayno ila waa la badbaadin karayaayo dee xeeligiibay imanaysaa doontu markay timaado halkaasaa lagaga saari imikana lilxayluula wuxuu usii haysan qiimihii markaa laga siimaaya saasuu muctamad ku leey tu kale wa in adkhala saajan hadduu geliyo loox saajku waa looxi laakiin dee walaa somaalidu saag bay tahay saag soo ma loox saaga saag waa saajka wey looxii saagga ahaa ayuu fii binaain dhisme ayuu geliyey mararka qaarkood dee dabaqi ayaa marka dabaqya la samaynayo saqafkan waxay ka dhigi jireen looxa adag markaasaa dabaqi uu kasii sareynaya kalena haddaba dhismayaal uu dhisayey oo hadduu dana dhowr dabaq ahaa ayuu looxii uu soo dhacay uu markaa ku dhisay dabaqa koobaad ayaa buu saaran yahay saddex afar dabaqoo kalanaad iduna waa ka sareeya waayahay wuxuu yihi facafina wuu marka haddii uu uu burburo ama maxaynu dhahnaa hadduu baaliyoobo oo u yani haddii lasoo saaro burburaya de lam yunzac facafina fiihi hadduu meeshii ku dhex baaliyoobo oo soo saarkiisu uu burbur un keenayo inuu looxii burburo lam yunzac waxba lasoo saari maayo sababtuna waa maxay dee laa faaidata fii wax faa'ido ku jirtaa ma jirto qiimihii unbaa ninkan markaa u waajibaya maxaad halkaa ka fahamtay haddii aanu baaliyoobin maxaa la odhanayaa soo saar dee haye saddex dabaq baa ka sarreeya eh? way dumayaan haddii lasoo saaray waxba nagama gelin baaladi ninkani xoolihiisa xaq buu leeyahay goormaad soo saaraysa haddaanad imika soo saar goormaad soo saar weligii ma soode doontii bad badda dhexdeeda taagnayd lamid maaha oo baddii markay banaanka timaado iyaa laga saaray laakiin ka goormaad soo saaraysa wakti male marka waa inaad imkaa laga siibay haddii wixiiso dhan inay dumaan xataa ay kalifayso intaasi waa raddigiiyo waa marka wixii uu baaqi yahay halka waxaa markaa inooga bilaabmaya haddii wixii uu telfay oo aanu baaqi ahayn damaankii iyo qaabkii loo damaanayey waxaan filayaa waqti waa iska gebagebo salى اllahu waslm alى nabiyina mxamed wallahu aclam hal ilmuctamad ataxriim aw ilkaraaha aw الtafsiil ha me waa tafsiilka khidmada iyo waxa la kala saari wixi aan khidmo ahayn mawlaca salaadu xukunkii iyo fadligii masjidka ma yeelanaya dee mayan mawlcel masjid maahe meel la waqfayba maahe waa iska dhulkaa caadiga lakin de jamci waa caadigu jamcu masaajidka kuma xidhne masaajidku sidiisu u fadli badan yahay laakin jama salaatuljamaaca mawlac ama masaajid lagu tukada guriga baa lagu tukaday salaatuljamaacadu fadligii ay lahayd ee shan iyo labatanka darajo ah ama toddobiy labaatanka ahaa waa mar walba jiraya wjbir alaa qalci hal tastaiicu an taqlac binafsika qabla lijbaar aw bacd اlijbaar man fahmi yah hal tastaiic an taqlac binafsik yani adiguba ma iska fujin kartaabaad leedahay de haddaad iska fujiso so waa kii sow maaha kii shardiga lahaa kii shardiga lahaa haduu ya haddaad iska fujinayso wa ood adigu iskilifayso ilan waxa meesha laga cararayaa ilan waa hawl fujinta lafteeda wax sahlan maahe waxaa la doonayaa ninkani hawshii fujinta lafteeda inuu isagu tawaliyo lakin haddaad iguba tawalidood ufujiso od siiso de waan ood caawiso soo saas maha maqsuudku inaad adigu iska fujiso soo ma halkaad isaga ku qasbi laad kaala baxo wixiisa ha de ha de lakin fujintiisa hawl maaha hawshuu diidayaa madi hawsha lafteedaa loo diidaya waa yaani loo hawl yaraynayaa wey hadduu dhul meel cidlo ah ku yaallo dhul meel cidla ah ku yaallo u qasto in uu xoogo laakiin markuu cabbaar meeshii fadhiyay ayuu iskaga tegey wixii dhulkaa ku yimaada ma loo qabsanaya maxaa loogu qabsan waayo ilaa uu ninkii idhaahdo waa dhulkaagii waa kaasoo waan kuu daayay u celiyo inaad ka tagtay keliyii kuguma filla doonta hadday saaran yihiin ay ma laga fujinayaa ayda de waa la eegayaa xayawaan muxtarama ayga ayguu soo gelaya xayawaankii muxtarama ayga in la dila yaa la ogolaya maya wey haddana ay dad cuna iyo ahay iyo kii bilaa manfacada ahaa mooyaane aygu hadduu muxtaram yahay oo kii waxtarka lahaa manfacada lahaa uu yahay in la dila lama ogola waa la badbaadinaya xataa markii tayamumka iyo gebagabaysiga biyihii aad u baahan in aygu uu cabo waad gabagabaysanaysa oo markaa Eh, kaga weysiisan maysid biyihii u baahnaa inuu isaga laftiisa in la ilaaliyo ayaa la doonaya laakiin kayru muxtaramka meesha ku baxaya aygii dadcunka ahaa eh, taariku salaadkii qofkii taariku salaadka ahaa waa kayru muxtaram xarbigii gaalkii dagaalku inaga dhexeeyey eh, zaanigii muxsanka ahaa kuwaas weeyaan khayru muxtaramiintu